shaqadiis oo kale daba daweeyey liman qof xaba uu jeclaaday wa samaytuhaa fawaa'iddii waxaan ku magacaabay bilcraab caddayn can qawaacid اlicraabi icraabka qawaaciddiisa la caddeeyo wa min allaahi alla xaggiisa oo kali ah aan astamidu gurmad uga dalbana atawfiiqa waafajin iyo walhidaayata hanunin ilaa aqwami dariiqin dariiqa ugu toosan uu igu hanuniyo bimanihi ilaahay nimcayntiisa ayaan uga dalbana inuu igula hanuniyo iyo wa karamihi deeqdiisa wayanxasiru kitaabku wuxuu ku koobmaa fii arbacati abwaabin baabyaalo afar ah fahaadihi midaanu fawaa'idu faa'iidooyin weeye wuxuu ku yidhi jumlatun maqruunatun intaas oo ah fahaadihi fawaa'idu tarkiibkaas jumlatun jumlo weeye jumladaasoo maqruunatun lala xidhiiriyey bilfaa maxaa loola xidhiiriyey calaa annahaa jawaabu amaa amaa jawaabkeedii inay tahay darteed aa loola xidhiiriyey fa'da أmا bعd xمd اللhi xق xمdه والصلاaة والسلام على سيدinا وعبdه محمد وآlه مiن baعdih فhaadih marka amaadii jawaabkeedii wey amaadaas jawaabkeedii wey fahaadihi fawaa'idu jumlatun jumlo weeye jumladaasoo maqruunatu lala xidhiiriya bilfaa'ifa calaa annahaa jumladu jawaabu amaa amaa jawaabkeedii inay tahay darteeda loola xidhiiriyey ashaara wuxuu ku ishaaray bihaadihi fahaadihi fadiyuu ka jawaabay fadiyuu sharxay hadda wuxuu sharxaa haadihi wuxuu ku yidhi wa ashaara wuxuu ku ishaara ibnu hishaam bihaadihi lafdigaas ah ilaa ashyaaa shayaal shayaalkaasoo mustaxdaratin lagu soo xaadiriyey fii dihni maskaxdiisa markuu fahaadihi leeyahay kitaabkan alfaada ku qoranu maskaxda igu jirta markaasuu ku ishaara haadihi waxaa loogu talagalay in lagu ishaaro shay maxsuusa oo loo jeedo laakiin hadda waa shay macnawi ah waa alfaad maskaxda uga jirta laakinahaa kal maxsuus siday ugu diyaarsan tahay maskaxdiisa waxay ula mid tahay sidii ayadoo wax loo jeedo farta lagu fiiqayo ah marka wuxuu ku yidhi wa ashaara wuxuu ibnu hishaam ku ishaaray bi haadihi kelimadda ah ilaa ashyaaa shayaal shayaalkoo mustaxdaratin lagu soo xaadiriyey fii dihni maskaxdiisa fawaaiduu sharxa haddana wlfawaa'idu fawaaid jamcu faa'idatin faa'idatin jamceedii weeye faa'ida ah fawaa'id lagu jamciye wa hiya faa'idana maa shay weeye yakuunu shayu shaygu ku noqdo bihi shaygaas axsana mid wanaag badan xaalan xagga xaalka minhu maaga xaggiisa ka wanaag badan bikayrihi shaygaas kayrkiis xaalu ku sugan yahay faa'iido waxaa la marka lagu soo daro shaygan kale xaalkiisu uu wanaagsanaana wuxuuna ka wanaagsan yaha markaan lagu soo darin ah, shaygaanu hadduu haysto shaygan waa wanaagsan ya aad u wanaagsan yahay hadduusan haysanna ma wanaagsana kaasaa faa'iide la yidhaahdaa ah, kaas ayaa la yidhaahdaa faa'iida markaasuu yihi wlfawaa'idu fawaaid jamcu faaidati faa'idatin jamceedii wey wahiya faa'iidaduna maa shay weeye yakuunu shayu shaygu ku noqonaa bihi maaga axsana mid wanaag badan xaalan xagga xaalka minhu shayga xaggiisa bikayrihi maagaas kayrkiis xaalu ku sugan yahay faa'iidadaasoo jaliilatun weyn ay cadiimatun weyn faa'iidadaasoo fii qawaacid ilixraabi ku sugan wuxuu ku yidhi qawaacid waa jamcu qaacidatin wahiya qaacidaduna qadiyatun waa qadiyad kuliyatun guud qadiyadaasoo yutacarafu laga garto minhaa qadiyadda axkaamu juziyaatiha juziyaadkeeda axkaamtooda qadiya waa alfaadii waxa weya manaadiqada manaadiqada iska leh waxa weeyaan meel kasta marka la yidhahdo naxwa la aqra haddii la yidhahdo balaaqa la aqra haddii la yidhaahdo meel bal kutubta caqiidadaad ku arkay alfaadii manaadiqada marka waxbartood in laga ogaado hoogaa waa iska roonta qadiya waxay yidhaahdaan aljumla alkhabariya qadiyad waxay yidhaahdaan manaadiqadu aljumla alkhabariya haddaad tidhaahdo zaydun qaaimun qadiyay yidhahdaan sababtoo ah lianna fiiha alqadaau jumlada aad ku dhawaaqday xugunaa ku jira haddaad tidhaahdo zaydun qaaimun xugunaa ku jira zayd waxaad ku xukmiday istaag inuu taagan yahaad u xukmiday haddaad tidhahdo zaydun jaahilun xugunaa ku jira zayd maxaad ku xukmiday jahil zaydun caalimun haddaad tidhahdo xugunaa ku jira zayd maxaad u xukmiday cilmi marka jumlada kabariyada fiiha alqada saas darteeda waxaa loo yidhaahdaa jumla waxaa loo yidhaha qadiya kuliya saasaa loo yidhahda ila xukuna ku jire waa jumlada khabariyada marka wuxuu ku yidhi wahiya qadiyatun waa qadiyad qadiyadaasoo kuliyatun guud waa qadiyad guud qadiyadaasoo yutacarafu laga garanaa minhaa qadiyada axkaamu jusiyaatiha juز'iyaadkeeda axkaamteedaa laga garana oo maala haddaan idhaahno alfaacilu marfuucu waa jumla khabariya soo maahan maxaan faacil u xukminay rafca alfaacilu marfuucu aad tiri waa qadiya kuliya waxaadna ku garanaya ajzaadeeda xukunkooda halkaas jumla ku siinay aacilyaalka kun maahan laba kun maaha waa ka badan yihin halkaas jumlaana ku siine haddii mar aad qaadato xukunka ah alfaacilu marfuucun hadhow meeshaad faacil ku aragto waxaa leedaha waa marfuuc ah, juziyaadku waa faacilku meelu joogaba hal mara ah waxaa lagu baray alfaacilu marfuucun naxwu qaama zaydun zayd waa faacil waa marfuuc hadhow waxaad arkee maalan waxaad arkee qaama camrun ama waxaad arkaya qacada camrun camrun iraabkiisa ma qofaad weydiine ma weydiin medi maxaa yeele waa ajzaadii mid kamida qadiyaddii guudaad ku qaadata waxaad aragtay raqada bakrun bakara seexday bakrun ixraabkiisa qof weydiin maydi maxaa yeele qadiyaddeed haysataa waa juz kamida qadiyaddii marka qadiyadaas guud a waxaa laga garanaya ajzada meel alle meelay joogaan xukunkooda almafcuulu mansuubu alulayn khalaas meel kastood mafcuul ku aragto xukunkiis waa haysataa ajzaada mel alle meesha juskaad aragto mafcuulaba xukunkaasaad siine marka waa noocaas marka qaacido ayuu wuxuu ku yidhi qaacida waxaa la yidhaha qadiya marka qaacido waa la yidhaahdaa mararka gobol qaacido ayaa laleeyahay haddana waxaa laleeyahay daabit inkastoo kutubta gobol qaacid iyo daabit waa la kala saaraa wa khaasatan marka la joogo alqawaacid alfiqiya daabit iyo shaqo iskuma laha qaacido laakiin markaan la joogo naxwada iyo waxa weya manaadiqadan iyo marka la joogo qaacidada asalka asaaska daabitka qaanuunka waa isku mid kulligood waa isku mid xaashiyadayna kugu yaalla laakiin ogow meel kasta maaha marka hadda in la joogo alqawaacid alfikiya alashbaah wanadaair la joogo waxa weeyaan qaacido iyo daabitshaqo iskuma laha waa kala duwan waana kala weyn qaacidada weyn daabidka ya daabidku baab kaliya wey qaacidaduna waa baab kastay geli baab kastay geli marka qaacido lagu sheego baab kastood aragta waa ku dabaqi laakiin daabid marka lagu siiyo hal baab a lagaa siiye baabkaasuu ku egi marka meel walba sidaas maahan ogow waxay ahayd qawaacid اlxraab hadda waxaa noo haray oo kaliya alxraab sharxiisii isaga wuxuu sharxiisii ku dhameeyey wuxuu ku yidhi alxraab alistilaaxi icraabkan kii istilaaxiga ahae loola jeeda qawaacid icraab markii lagu yidhi icraabka waxaa loola jeedaa kii istilaaxiga ood ajruumi ku qaadatay taqyiiru axwaali awaakir اlkelimi biاkhtilaafi اcawaamil اdaakilati calayha lafdan aw taqdiiran kii un wey aad ku qaadatay ajruumi taqyiiru axwaali awaakir اlkelimi liاkhtilaafi اcawaamil اdaakilati calayha lafdan aw taqdiiran wey kii wey istilaaxiga ilaa icraab isla kitaabka magaciisaan ku arki doonaa ayadoo luqo loo isticmaala oo luqada iyo istilaax waa kala duwanyin waa kala duwanyin marka meeshan kii istilaaxiga ah ayaa loola jeedaa icraabkii istilaaxiga aha qawaacidkiisa ayay fawaaidanu ka hadleen fawaa'idaasoo taktafi la qaadayda la raacayda min alqafwiya laga keenu ku yidhi taktafi wa huwa qafwigu alitibaacu raacid weeye yuqaalu waxaa carabiga lagu yidhaha qafawtu fulaanan hebelaan raacay idaa tabicta markaad raacdo aharahu raadkiisa wa damana wuxuu dhex geliyey ibnu hishaam hu lafdiga taktafi ah macnaa tasluku tasluku macnaheediiu dhexda ka geliyey tadmiin waxa la yidhaaha jira maxaa la yidhaahdaa fiiri xaashiyada atadmiinu ilxaaqu maadatin biuqraa في التacadي واللزوم لتنaaصب baynahma في المعنى تطmيn waxaa la yidhaah maado qafwigu waa maado salkana waa maado kale qafwigu waa maado salkana waa maado marka waxaa la ydhaha تطmيn ilحaaqu maadatin maado in la haleeshiyo بأkhrى mid kale في التacadي xagga تacadiga iyo wlزuumi laasimnimada maxaa loo haleeshina لتanaaصubi baynahma في المعنى تanaaصب ka dhaxeeya tanaasub ka dhaxeeya daraaddiis miaal kuu keenay walaa tacdu caynaaka canhum hadda tacdu walaa tacdu haka gud yaysan ka gudbin caynaaka labadaada indhood canhum xaggooda muminiinta tacdu waxaa la dhexgeliyey macnihii ey tabcud ah. walaa tabcudu yaysan ka fogaanin macnahaasaa la gelshay markaasaa can laga dabamayey ee haddii macnaheedii caadigaah ee ahaa laheed kama daba waxaa lamidu naxwu falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri ha cabsadeen dadka amarka rasuulka khilaafa in adduunka musiiba ku dhacdo ama aqiro cadaab xunu haleelo marka yukhaalifu waxaa laga dabamariyey can wuxuu ku yidhi e yakrujuuna macnihii yakrujuuna dadka amarka rasuulka ka baxaya yakrujuuna la dhexgeliyey yakruju aa can ku tacadida wa aslix lii fii duriyati ilaahu duriyadeyda ii hagaaji aslaxa laam kuma tacadi jirin laakiin bimacnaa baaraka a la dhexgeliyey ay baarik li saasaa la dhexgeliyey marka tadmiin waxaa la yidhaha maaddaa waxaa la dhexgelina la haleeshiina maado kale markaasay waxay ku tacdina waxay ku tacadi jirtay ah. tadmiinku waa noocaas tadmiinku waa noocaas hadda halkan tadmiinka sababta ku keentay waxay tahay taqtafii a ah, waxaa ka daba maray ba taktafi bimuta'amiliha baa ka daba martay ku tacadiday taktafina waa mutacadi binafsi ba kuma tacadi jirin ah, mafcuulka toos u qaataa marka maadaama ba lagu tacadisay wuxuu ku leeyahay macnihiisi asalkaa ma watee bimacnaa tasluku u wataa wadamana ibnu hishaam wuxuu dhex geliyey hu lafdigaas taktafi ah macnaa tasluku taktafi fawaa'idan waxay la qaadaydaa bimuta'amiliha qofka fiirfiiriyo u fiirsada fawaa'idaas ay annaadiri qofka fiiriya fiiha fawaa'idaas jaada jaadadii kuu fasira biljimiya la akriyey ay mucdama dariiqi sawaab saxda wadadiisa meesha dhexbartanka waddadu meesha u weynta gees kula mari me waddada geeskeeda kula mari me fawaa'idaanu ee waddada meesha ay u weynto dhexbartanka jaadadu waa waddada dhexbartankeeda kala barka meesha ah halkaasay kula mareen mucdamku halkaas wuxuu ku yidhi wahuwa sawaabku did lkhada khada uu ka soo hor sawaabkii kuu fasira taasna wa tudlicuhu way daalacsiinaya qofka mutaamilkaa ay tuuqifu waxay dul taajinayeen filamadi ay azamani waqti waqti alqasiiri ee gaaban waqti alqasiiri ee gaaban ayay dul taajineen faaiidooyin badan faa'iidooyin qarsoon asiiru markaa sharxa fiiri khilaafu aad leedo halkaas waxaa leedaha wahuwa mubtada lasoo qadarin khilaafuna waa khabarkii alqasiira la rabaa in la fasiro meeshaas waa meelaha yaryar oo shaqalkooda uusan saxnayn oo kitaabka waxaa tiraa wahuwa qasiirku khilaafu dawiili dawiilu ka soo horjeeda qasiir dawiil muqaabilay isku yihiin walow qaala hadduu dhihi lahaayo khaalida wuxuu wuxuu leeyahay walow qaala hadduu dhihi lahaa ibnu hishaam alqaliili zaman yar ah, fi lmadi waqti alqaliili yar hadduu dhihi lahaa bedel alqasiiri qasiirka bedelkiisa meeshuu qasiir ka adeegsaday hadduu qaliil adeegsa lahaa lakaana qowlkaasa ansaba u munaasibsanaa badnaa lahaa qowlkaasa ansaba mid u munaasabo badan noqo lahaa likaiirin kaiirka fii qowlii ku sugan calaa nukati kaiirin kaiira soo socda marka si uu labadooda ilaa kaiir muqaabil waxa u ah qaliil marka waxaa ficneed maadaama uu kaiir soo socdo inuu yidhaahdo qaliil inuu halkan yidhaahdo si labadoodu ay iskugu dibaaq uga yimaado mudaabaqa si dibaaq loo helo mudaabaqa laakiin taas xaashiyadu uga jawaab wuxuu yidhi kaliya wuxuu fiiriyey khaalid xagga lafdiga kaiir waxaa mudaabiq ah oo ka soo horjeeda qaliil intaasuu fiiriyey laakiin xagga macnahaan ma fiirin ibnu hishaam xagga macnuhu fiiri zamanka marka la tilmaamaa laguma tilmaamo qaliil ee waxaa lagu tilmaamaa qasiir xagga zaman markii la tilmaamaa waqtun qaliil lama yidhaahdo waxaa la idhaha waqtun qasiir qaliil looma adeegsado ee qasiira loo adeegsadaa sidaas daraaddeeda sida uu adeegsaday ibnu hishaam axsana xagga macnaha marka tacliiqa ah meeshaas tacqiibkaasu kuma jiro sidii ficneedu adeegsaday oo ah qasiir maxaa xagga macnuhu fiiriyey zaman marka la tilmaama qasiira la yidhahdo ee lama yidhaahdo qaliil ah, qaliil lama yidhaahdo marka wuxuu yidhi khilaafu طawiil weeye qasiirku walow qaala hadduu dhihi lahaa alqaliil bedel alqasiiri kaana qowlkaas ahaa lahaa ansaba mid munaasabo badan likaiirin u munaasabo badan kaiirko fii qowli ku sugan calaa nukati kaiirin in badan isku idaafe ha iska sifayn hadhihin calaa nukatin faa'iidooyin qarsoon fawaa'idaasoo kaiirin fara badan hadhihin hadhihin luq ahaan maya ma la diidana oo hadda fiiri nukat waa jamcu nuktatin horta isagaa noo sharixi doone waa muana kaiir marka in laga sifeeya dhib ma leh sababtoo ah kaiirku waa faciilo ystawi fiihi mudakr wlmuanaf xagga luqada marka wax diidaya male laakiin xagga macnaha xagga macnaha ibnu hishaam waxa ka hadla waxay tahay abwaabbadaan faa'iidooyin qarsoonoo ku jiraan kuu sheega waa saas ee macnihiisa maahan ujeeddadu fawaa'id badaan aan kuu sheega maaha labadaas fiiri ujeeddadiisa ibnu hishaam maahan fawaa'id badaan oo qarsoon aan kuu sheega maaha ee maxay tahay abwaabadan faa'iidooyin ku jiro qarsoona kuu sheega marka waxa uu badida ku tilmaama waa abwaabta ah, ee nafsulfaaida ma ah, nafsulfaaida ma marka kasiir haddaad ka sifaydana maxay noqone fawaaidda badanay noqone mana ujeedaba faaida badan ee wuxuu ujeedaa abwaab badan aan faa'iidooyin qarsoona ku jira kuu sheega saas ula jeeda haddaad ka sifaydana macnuu wuxuu noqona fawaaid badanaan kuu sheega mana ahan saas saas ulama jeedo isagu marka wuxuu ku yidhi calaa nukati kaiirin bilidaafati yaa la ku yidhi isku idaafe wa nukatu nukat bilmuhanaati sa ayaa la akriyey jamcu nuktatin jamcu nuktatin maya waxaan rabaa bilmuhanaati saa la akriyey mid laba dhibcood leh wey wa nukatu bilmuhanaati xaalay tahay ta laba dhibcood leh jamcu nuktati nuktatin jamiceedii weeye wahiya nuktaduna addaqiiqatu waxaa la rabaa inuu yidhahdo alfaa'iidatu daqiiqa faa'iidada qarsoon faa'iidada qarsoon wey alfaa'idatu alkhafiyatu wey faa'iidada qarsoon aa la yidhahdaa annukat wahiya nukatkuna addaqiiqatu ay alfaa'idatu alkhafiyatu waa faa'iidada qarsoon min alabwaabi wuxuu ku yidhi calaa nukati kaiirin in badan faa'iidooyinkooda qarsoon kaiirkaasoo min alabwaabi baabyaal ah, ah kaiirku waa baabyaal jamcu baabin baabin oo la jamciyey weeye wa waxaa lagu ja marka waa qiyaaskiisa baabin waxaa qiyaas u ah abwaab jamca kaluu kuu sheegi doonaa qiyaas maaha wuxuu ku yidhi wa yujmacu waa lagu jamciyaa baab aydan noqoshee calaa abwibatin lilisdiwaaji munaasabad daraaddeed maahan qiyaas laakiin munaasabo la jamac kale oo afcila ku socdaa ku jira munaasabad daraaddeed lilisdiwaaji munaasabad daraaddeed ka qawl ibni muqbil ibni muqbil hadalkiisii oo kale oo uu yidhi hataaku aqbiyatin wallaaju abwibatin yakhlidu aad ku qorana meesha yukhaalidu maahane sida kutubta luqada ku taalle yakhlidu aad leedahay yaklidu oo yafcilu ah ku qoro yakliduulbiru ixsaankiisu wuu dheehaa minuu xaggiisa xaalu ka ahday aljidda dhabta iyo wallina jileecaba ninuu tilmaama waa ammaana markaasuu yidhi huwa soo qadara mubtade huwa ninkaasu hataaku akhbiyatin teendhooyinka waa mid jeexid badan waa jamcu khibaa'in akhbiya waa jamcu khibaa'in khibaa ayuu jamciyey khibaa marka afcila in lagu keena waa qiyaas ah, waa qiyaas ah, khibaa akhbiya binaa abniya hidaa aqdiya finaa afniya kisaa agsiya waa qiyaaskii la yiqiin ah, in afcila lagu keena isaga waa qiyaas soma jeedid markaasuu yidhi huwa isagu hataaku akhbiyatin teendhooyinka waa mid dilaacin badan wallaaju abwibatin albaabadana waa mid gelid badan marka kanaan aan qiyaas ahayn ee shaad ah laakiin xuu ugu keenay lilisdiwaaj munaasaba lilmunaasaba adwibada horeeto u munaasabayna yaklidu wuu dheehaa wuu yidhi yakhlidu wuu dheehaa albiru ixsaanka minhu ninkaas xaggiisa xaalu ka ahaaday aljida dhabta iyo wallina jilec macnaha ninka wuxuu ku ammaanaa xaaladihiisoo dhan ixsaanku waa dheeha deeqsinimada meeshuu ka gaaray hadduu caraysan yahay hadduu farxsan yahay mar walba ixsaan laga weyma waa nin muxsin marka afcile afcilada waxaa lagu keenaa ism afar shardi leh afcila lagu keenaa ism waa inuu yahay oo usan wasfi ahayn mudakerna waa inuu yahay rubaacina waa inuu yahay xarafka saddexaadna xarfumad waa inuu yahay afartaa shardi marka isimka laga helaa afcila lagu keenaa ism waa inuu yahay mudaker waa inuu yahay rubaaci waa inuu yahay xarafka saddexaadna xarfumad wow alif ya mid ka mida waa inuu yahay ina maaligaad ugu tegaydaa fi smin mudakerin rubaaciyin bimad ثالث أفعلة عنه مضطر xاشhyadana ku soo qaata marka waa noocaas marka adiga fiiri tusaale rakiifun xabad muufa ah rakiifun fiiriya rakiif horta waa ism maaha waصfi rakiifun waa ismulcayn waana afar xaraf xarafka saddexaadna waa xarfumad waaye ari fadhi ad ari fadhi waxaad tidhaahdaa camudun tiir camudun waa isim waana afar xaraf xarafka saddexaadna waa xarfumad waana mudaker acmida dhe tiirar bacaamun waa fiiri bacaamun waa isim waana rubaaci waana eh, mudaker xarafka saddexaadna waa xarfumad acima dhe hadde sidaasaad ku wade acima aad leedahay waxaa leedahay binaaun abniya iaaun aqdiya finaaun afniya kisaaun agsiyaad leedahay ah, marka afciladaas kuwaasa iskale ee baabun shaqa kuma leh baabun xarafka labaadaaba xarfimada baabun ir waana saddex xarafba baabun ma bahan rubaaci marka shaqa kuma leh inuu ku yimaado afcila camiltuhaa fawaaida waa sameeyey yuu ku yidhi ibnu hishaam wuu kuu sharxaa khaalid wuxuu ku yidhi bikasri miim miimta hoos dhig waa facile camila camala tanuna waa mafcuulu mulaqi camala bifatxiha alaqriyuu ku yidhi bifatxihaa ah, amase waxaa tiraa nascu lkhaafid ama mafcuulu mulaq labadaasaa la sheegaa mafcuul mulaqnimada fiican mafcuulu mulaq wey bifatxihaa camala alaleeyahy camala miimta waa la fadxina markaan camala man qof camalkiisa daba daweeyey liman qof xaba uu jeclaaday xabadaanu ku baraa wuxuu ku yidhi luqatun luqatun waa in la yidhaah huwa lafdiga xaba ah luqatun waa luqo luqadoo fii a ah xabba ku sugan huwa lafdigan mubtada soo qadaro huwa lafdigan oo xaba ah luqatun waa luqo luqadaasoo fii xaba fii axaba ku sugan axaba waa jeclaaday xaba waa jeclaaday labada lafdiba waa la adeegsadaa waa la adeegsadaa marka wuxuu ku tusaa tashbiiha meeshan ku jira wuxuu isku shabaha ibnu hishaam fawaa'idan shaqada uu ka qabtay wuxuuna ku shab iyo dhakhtarka maahirka ah qofuu jecel yahay dawaynaya shaqada uu qabto meesha u iskaga shabahan marka waxay tahay asagu khabiir waa ku yahay luqadii naxwo sarfi kulli khabiiruu ku yahay awoodiisana waa iskugu geeye lama kala harin fawaa'idan markuu aruurinayey dhaktir dhakhtarka oo maahirkaa dabiibka maahirkaa khabiiruu ku yahay dawadii qofuu jecel yahay hadduu dawaynayana awooddiisao dhan u adeegsana la kala harin marka xaasilku wuxuu noqonayaa shay faa'iide haaye ah faa'iidadii ugu sarriduu noqona xaasilku sida dhakhtarkaas dawayntiis u noqoyda haayo asna fawaa'idda ibnu hishaam soo jamciyey waa haayadii ugu dambayda fawaa'idda xagga naxwada labadaas isku shabaha masalay ku ictiraadi doonaa lakin wax macnaa male waa laga jawaabay ictiraad yaray keeni doonaa wuxuu ku yidhi wal aslu asalku wuxuu ahaa ka camali man oo nasulkhaafidkaasaa lagu nasbiyey oo xarfu tashbiihiyaa la xadfay si waxa weeyaan tashbiihu uu baliiq u noqdo xarfu tashbiiha marka la xadfo tashbiihu waa sii adkaana oo meesha awel ka ahaad fiiri camiltuha waa sameeyey ka camali man qof camalkiisa oo kale haddii kaabta laga saar maxay noqone qof camalkiisa mid lamida maahan camalkiisiiba wey ah, shayga cayntiisi oo kaleba wey cayntiiba wey markii kaabta la geliyo cayntiiu lamid wey camalkaasu lamidi haddii kaabta laga saarana maya waaba camalka laftirkiisi wey ah marka mubaalaqa ku jirta walalu asalku ka camali man qof shaqadiisoo kale daba daweeyey liman qof u uu jeclaaday walmuraadu macnuhu wuxuuya looga jeedo anii aniga baalaqtu waa ku xeel dheeraado baalaqtu bacda fatxa inay ku saaranta lagaa rabaa baalaqtu ogow baalaqtu waan ku xeel dheeraaday fi nusxi daacadnimada iyo kayr miiridda daacad sidaan ardada ugu ahay ugu qayr miirayo fi nusxi nasteexayntiiy qayr miiridda fa jacaltu waxaan ka dhigay haadihi fawaa'ida faa'iidooyinkan lidalabati اlcilmi dalabulcilmiga xaalay u sugnaatay kamaa yajcalu siduu ka dhigo addabiibu dhakhtarka alxaadiqu ee xariifkaho aad u yaqaana dawaynta aladwiyata dawooyinka siduu uga dhigo dawooyinka annaaficata ee waxtarayda limaxbuubihi qofka uu jecelyahy sida qofka uu jecel yahay dhaktirka oo aad wax u yaqaana uu dawada uga dhigo sidaasaan fawaa'idan ardada uga dhigayo ah, macnaha dhakhtarkaasu dawada midda ugu sarayda iyo qaabka ugu fiican siinaya anuguna fawaaidda sida ugu sareeya qaabka ugu fiicna aan inii siuley arda hadaatiin ee ka faaidaysta dayacinina walqaradu ujeedada min haada tashbiihi tashbiihan waxa uga jeeda wuxuu isku shabahay camalkiisa waa inuu oqoonna uleeyahay uuna awoodiisii o dhan adeegsaday oo nusxi iyo daacadnimo uu muujiyey iyo dhaktar aad khabiir u ah oo jecel jeceliya daweynayo awoodiisa wada adeegsanaya labadaas isku shabah walqaradu ujeeddada uga jeeda min hada tashbiihi bayaanu kamaali kamaalijtihaadi dadaalka dhammaystirankiisa caddayntiisa weeye fii taxsiililmuraadi shayga la doonayo la soo xasilidiisa shaygii la doonaya lasoo xasilintiisa oo lasoo xasiliyo isagoo sidii ugu fiicneed ah inuu awooddiisii ku dhammaystiray ah, intaasu ujeedadu ay ee dhakhtarku markuu qofkuu jecel yahay dawaynayo ujeeddada waa maxe macnaha awooddiisoo dhan uu bixina awooddiisoo dhan uu ku bixina si qofkan uu u raysto ah anna wuxuu leeyahay awoodaydii oo dhan aan ku baxshay si fawaa'id oo tayale aan ardada ugu keeno ugu soo aruuriyo marka mid walba maqsuudku waxa weeye shaygii la doonayey sida ugu ficneed inuu ku yimaado ah, shaygii la doonayey sida ugu ficneed inuu ku yimaado macnaha juhdi lama kala harin wey jaahil dadaalayana wax ma tareeq khabiir weeye de ibnu hishaam fanigan khabiiru ku yahay walqaradu ujeeddada min hada tashbiihi looga jeedaa bayaanu kamaalilijtihaadi ijtihaadka dhammaystirnaantiisa waa in la caddeeyo fii lmuraadi shayga la doonayo lasoo xasiliyo shayga la doonayo lasoo xasilintiisa lagu dadaalo shayga la doonayo lasoo xasilintiisa in lasoo xasiliyo dadaalka lagu dadaala in la dhammaystiray intaas wey wa ilaa tacqiibkiiu sheegay wa ilaa wa ilaa haddaan sidaas la dhihin faqad qaala aladibaa waxay yidhaahdeen dhaqaatiirtu alabu aabbaha alabu aabbuhu laa yadibu maba daweyn karo waladow caruurku dhalay aabbaha hadduu si kasta khabiir dhaqtana u yahay caruurku dhalay ma daweeyo wlmuxibu qofka qof jecelna laa yadibu ma daweeyo xabiibahu qofkuu jeclaa walcaashiqu midka caashiqsan qof laa yadibu ma daweeyo macshuuqahu midku caashiqsana laakiin sidaas waa goorma waa markii cilaajku u baahan yahay jaraaxo iyo xanuujin ee mar walba maha haddii dawaid dawaqurid ay tahay qof aabbu xanuunkiisa isagaa daweyna isagaana ugu fiican wax daweey qofka qof jecelna asagaa ugu fiican inuu daweeyo laakiin marka la leeyahay aabbuhu caruurkiisa ma daweyn karo qofkuna qofku jecel ma daweyn karo waa marka dawayntu ay keenaydo mucaalajo oo xanuun leh oo qaliin iyo ay ah, qaliin markay tahay aabbaha ah, xanuunkaaga qalama yiri ah, in calooshii laga soo laga soo bixiyaa la rabaa oo inta la wankaro halkaasi halkaan taga dhex la jeexa calooshii banaanka lasoo dhigo ayadii la googooyo qayb la tuuro qayb meeshii lagu celsho aabba loo dirima markaa ha kii uu dhalay lama dhihi karo wankar adugu kaala dilaace caloosha lama dhihi karo marka waa markaas ee mar walba maaha marka laleeyahay waxa weeyaan alabu laa yadibu walado mar walba ma ah, mar walba maahan w wuxuu yidhi ibnu hishaam wasamaytuha waxaan ku magacaabay bilraabi in la caddeeyo iiri iraabka hore wuxuu ula jeedaa caddayn macnihii luqawigaha ah wey bilraabi can qawaacid اiraab iraabka dambena waa ki istilaaxigaha ah. sharaxa fiiri wuxuu ku yidhi wasamaytuhaa ay ilfawaa'id اljaliilata fawaa'idda weyn waxaan ku magacaabay bilraab luqatan xagga luqada icraabku huwa bayaanu waa cadayn can qawaacid اicraabi cadeeyo isilaaxan xagga isilaaxa icraabka ahaa wey marka icraabka hore waa maxe waa kii luqawiga ahaa waa bayaan icraabka dambena waa maxe waa kii istilaaxiga ahaa wa huwa icraabka istilaaxigana cilmu naxwi waa cilmu naxwiy o dhan cilmu naxwi wa fii haadihi tasmiyati uu ku yidhi magacaabidan alcraab can qawaacid اicraab maxaa ku jira laba lafdi oo xuruuftu isla eg tahay isku sina loogu dhawaaqa xuruuftuna isku si u tartiibsan tahay isku macnana aan loo adeegsayn aa ku jirta waa alraabta hore iyo alraabta dambe labada lafdi fiiri xuruuftu waa isla egta waa isla tiro egyihin waana isku xuruuf weliba waa isku cayn hal xaraf kuma kala duwan ah, isku siyayna u tartiibsan yihin isku macnana loolama jeedo midna cadayna loola jeeda midna naxwa loola jeedo isku macnaba loolama jeedo ah, marka taasoo kaleeto ayay waxay yidhahdaan jinas tama tiyuu rabaa inuu kuu sheego jinas tamaha la yidhahda ah, jinas tama iyuu rabaa inuu kuu sheego markaasuu wuxuu ku yidhi wa fii haadihi tasmiyati magacaabidan oo alicraab can qawaacid اlicraab uu kitaabka ku magacaabay waxaa ku sugan min albadiici cilmulbadiica xaggiisa xaal uu ka ahaaday atajniisu jinsiyeyn ataamu dhammaystiran waxaa jira jinaas taama iyo jinaas oo ayru taam jinaas taama iyo jinaas hayru taam ah jira jinaas taam xaashiyada ku dhiga jinaaska taamka waxaa la idhaha labada lafdi afar arrimood inay isku waafaqaan xuruufta nuuceeda ko xuruufta shaqalkeeda labo xuruufta tiradooda saddex xuruufta siday u kala horeydo afar afarta inay isku mid ka tahay haddana aysan isku macno ahayn isku macnona ma saasaa lala jinaas tama waa isku xuruuf isku sidaa loogu dhawaaqa isku macnona ma tusaale wa yowma taquumu saacatu maalinta qiyaamuhu istaagaydo yuqsimu lmujrimuuna gaaladu waxay ku dhaaran doonaan maa labituu inaysan nagaanin oo qabriga ku nagaan hayra saacati saacad wax ka saacad wax kayrkeed ah. fiiri hadde aayad waxaa ku jira laba saaco asaaca asaaca isku macnona loola jeedo asaacada hore qiyaamihii o dhan baa loola jeeda asaacada dambena saacadda caadiga aheed oo qidcat min azamaan ahaa loola jeeda marka afartii shayna waa iskaga mid jinaastana saasaa la yidhaha shaacirkana waa la mid hadalkiisa wasamaytu yaxya liyaxyaa falam yakun ilaa raddi amrilaahi fiihi sabiilun uu yidhi iiri wuxuu yidhi wasamaytu wiilkii waxaan ku magacaabuu yidhi yaxya liyaxya inuu noolaadaan yaxya ugu baxshayo ha noolaadaan islaayo markaasaan yidhi yaxya lagu yidhaha magacaaga habeenku ii dhashayba ah, laakiin wuu yidhi falam yakun uma sugnaan ilaa raddi amrile wiilku waa dhintay ilaa raddi amrile amarka alle la ridintiisa fiihi sabiilu wadda uguma sugno ah, magac kasta u bixi adugu ama yaxye u bixi ama mid magac kale si waa iska dhintayn wiilkii marka fiiri hadda yaxya iyo yaxya a ku jirta yaxya iyo yaxya waa isku lafdi waa isku xuruuf way isla egyihin lakin isku macno maa midna waa nin magaciis midna waa ha noolaado ah marka jinaas tama waa sidaas jinaas khayru tamana waxay tahay labada laf inay afarta shay wax kamida ku kala duunaadaan fiiriya faama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'ila falaa tanhar taqhar iyo tanhar maxay u kala duwan yihin qaafka iyo nuunka bis hal xarafay u kala duwan yihin nuunka tanhar nuunta ku jirta iyo taqhar qaafkaas labadaasaa kala duwan inta kale waa isku mid isku macnona maaha labada kelin ha qasmin iyo ha weerarin wey ha canaanan wey ha qasmin iyo ha canaanan wey tanher waa ha canaanan wey ah. marka jinaasaa ku jira halkan kan marka waa mid taama jinaaskaanu midkan oo magacan ku jira alraab iyo alraab waa jinaaskii taamka ahaa wuxuu yidhi wa fii hadii tasmiyati magacaabidan waxaa ku sugan min albadiici cilmulbadiica xaggiisa xaal uu ka ahaaday attajniisu isku jinsiyeyn jinaaskaasoo attaamu dhammaystiran jinaaskaasoo ad allafdiyu dhawaaqa loo nisbeeyey iyo walkhadiyu qoraalka ah, isku sina waa u qoran yihiin isku sina waa loogu dhawaaqa isku sina waa u qoran yihiin isku sina waa loogu dhawaaqa wa min allahi ilaahi xaggiisa oo kali ah laa min ghayrihi maya cid kale maya aan astamidu gurmad uga dalbana ay adlubul madada gurmad aan ka dalbana saas weeye wuxuu kutusaa xasrigii wuxuu ku yidhi qadama ibnu hishaam waa hormariyey macmuulahu macmuulkiisii astamidu caamil ah waa ficil mudaaric minallaahi jaal majruurku wuxuu ku tacalluqa astamidu marka macmuulkiya horeeya caamilkiya dambeeya qadama ibnu hishaam waa hormariyey macmuulahu ficilka macmuulkiisii caleyhi ficilkuu ka hormariyey liifaadati alxasri koobid inuu faa'iideeyo daraaddeed atawfiiqa waafajin aan gurmad uga dalba inuu ilaahay ila soo gaado iigu soo gurmado tawfiiq maxaa la yidhaha waxa weeyaan khaalid ibn cabdillaahi alasari sidii ashaacira u fasiri jirtay ooba ashcariba u fasiray u fasiray tawfiiqdii wuxuu yidhi atawfiiqu tawfiiq khalqu qudrati daaca xabadko ah wuxuu iska leeyahy aniga naxwada mid ashcariya meeshaanan ka bartaaho caqiidadiisa waa iska ilaaliyahay iska ilaali xataa waxa weya afar iyo labaatan saac sidaasaa lagugu akraa waana u qaadatahay waa been waxbaan iska ilaala waxaad iska ilaalin karto ha haddii qofku haddee khabiir caqiidada ku yahay qof khabiir caqiidada ku ahna waaba yar yahayba laakiin waxa weeyaan xabad aad iska ilaalin karto male tartiibaad u cabi adoon ogeyn kaasi xididada kaa geli atawfiiqu tawfiiqdu khalqu qudrati daacati daacada abuuristeeda waxaa la yidhaha khalqu qudrati daacati daacada awoodideeda in la abuuraa la yidhaha filcabdi addoonka lagu abuuro tawfiiqda waxaa la yidhaha addoonka in lagu abuuro waa caqiidadii ashaacirada addoonka in lagu abuuro inuu daacada awoodo saasuu yidhi waa ashaacirada caqiidadoodii weye sidaas khudlaankana kaas cagsigiisay ka dhigaan oo ah khalqu qudrati lmacsiya fi lcabdi addoonka in lagu abuuro inuu macaasida awoodo sidaasu saxdi maahane waxa weeye qudrada qudrada iyo yaa horeeya iyo daacada samaynteeda adiga hadda casirka markaad tukayday iyo awoodda aad ku tuk awoodda aad ku samaynaysa salaada yaa horeeyey awooddaa horreeyday waxa weeyaan caafimaadka xibnaha maskaxda caqliga fahamka kulli waa kuwa caafimaad qabeen tiyaad ku samayda tawfiiqdu waa maca alficli qudraduna waa qabla alficli ah. caqiidat waxa weeyaan daxaawiye sharxiisa ibn abi ciise akriya idinkaa ka dawoobayeen soo ma jeedid waxa weeyaan qudrada oo ficilka lagu samaynaa waa qabla alficli laakiin tawfiiqdu waa maca alficli waana ka duwanta qudrada iyo tawfiiqdu waa kala duwanyi tawfiiqdu waxay tahay waa in addoonkan ilaah la doono uguna kaalmeeyo inuu ficilka sameeyo qudraduna waa midda takliifku ku xidhan yahay oo qofka hadduusan awoodin inuu istaago salaad tuko inta istaagto la dhihima ah, qudradu waa salaamat aalaah xibnihii uu ficilka ku samay lahaa qofka inay u caafimaad qabaan taasaa la yidhaha qudrada ah, fahamkii xibnihii inay u caafimaad qabaan taasaa la yidhaha waana ka horayda ficilka tawfiiqduna waa ficilkan marka aad samaynaydo waa macal ficil kama horaydo takliifkuna wuxuu ku xihan yahay qudrada ee tawfiiqda kuma xirna ah, waa masale aad u dheer sharxa caqiid daxawiyaha ka barta marka tawfiiqda cinda ahli sunna waljamaaca waxay tahay iraadatullaahi min nafsihi an yafcala bicabdihi maa yasluxu bihi lcabd waa in ilaahay uu ka doono nafsadiisa addoonkan inuu ku sameeyo wax addoonka dan u ah oo addoonku ku hagaaga Ah, sidaas weeye waa inuu ilaahay addoonka ka dhigo mid jecel oo doonaya daacada samaynteeda oo daacada ka doorta waxyaalaha kale xumaantana u carooda oo ilaahay uu xumaanta nacsiiyo ah, tawfiiqda waxaa ka soo horjeeda waxa la yidhaha alkhudlaan isagaaba ku ha kuu sheegaya wuxuu ku yidhi khaalid wadidu tawfiiqda waxaa ka soo horjeeda alkhudlaanu hoojin hoojinta waxay tahay in ilaahay qofka garabkiisa ka baxo oo usan daacada ugu kaalmayn dadka taariku salaadka halkaas fadhiya ee caafimaadka qaba iyo midkan tukana labadoodu qudradii waa ku jirtaa qudradii ficilka lagu samayn laha waa ku jirtaa haddii aan nidhaahno qofkan taariku salaadka qudradii kuma jirto qof aan salaada awoodin maku waajibe kuma waajibto laa yukalifu llahu nafsa ilaa wuscaa haddaan nidhaahno qofka aan ficilka samayn maala ilaahay ma rumayn haddaan nidhahno qudro ma haysto Ah, ilaahayba kuma abuurin wax qudraan qofka faasiq ahon tukayn oon soomayn haddaan idhaa qudro ma haysto macnaheedu maxay noqon ee waajib kuma ahay noqone maxaa yaele laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha marka qudradu tawfiiqda waa ka horayda ficilkana waa ka horayda waa waxaana takliifka ku xidhan yahy laakiin tawfiiqdu waa nimco gaara oo ilaahay addoonka ugu kaalmayna daacadi khudlaankuna waa nimcadaasoo addoommada gabal ilahay ka qadina ah laakiin qudrada takliifka ku xiran qofka alla adeeca iyo kan caasina labadaba qudra waa haystaa labadaba qudradii waa ku jirta laakiin midna waxaa ka maqan tawfiiqdii midna tawfiiqdii alla siiye tawfiiqdu marka qudrada maahane waa wax ka dheeraad inuu qofku kayrka doono jeclaado waa in ilaahay uu qalbigiisa ku beero oo ilaahay garansiiyo oo ilaahay ugu kaalmeeyo marka tawfiiqda waxaa ka soo horjeedta khudlaan waa qofka garabkiisa ilahi inuu ka baxo taasna waxay yidhahdeen ahlu sunnuhu waxaa la yidhaha an yukhaliya allahu bayna alcabdi wa bayna nafsi waa in addoonka iyo naftiisa ilahay iskaga dhex baxo oo idha addoon isdabar caqliyaan ku siiyey xoogaan ku siiyey iyo caabud kugu kaalmay maaha khalaas waa u dhamaata addoonkaas mar haddii ilaahay addoonka iyo naftiisa iskaga dhex baxo ilbirqsi iskuma filna addoonka ilbirqsi iskuma filna walhidaayatu wlhidaayata ilaa aqwami dariiqin bimanihi yusharxa wuxuu yidhi wlhidaaya alirshaadu waa hanuunin wdalaalatu waa tusid wadiduhaa hidaayada waxaa ka soo horjeeda alghawaayatu waa habow wdalaalatu waa baadi hidaayadu laba macnay leedahay waa laba macno hidaayatu dalaala walirshaad iyo hidaayatu tawfiiq hidaayadu waa labadaas markaan salaada ku jirnoon leenahay ihdina siraata almustaqiim ilaahu jidka toosan nagu hanuuni labadiiaan ilaahay ka baryaynaa hidaayatu dalaala walirshaad hanuunka kow ilaahay inuu xaqa ku tuso oo ku garansiiyo waa hanuunin ah, waa hanuunin taasna addoommadoo dhan ilaahay waa hanuuniye ah, addoommadoo dhan ilaahay waa hanuuniye ah, dhammaan ilaahayna waa ugu abaal sheegtay addoomada dhan waa hanuuniyey xaqa iyo baailka waa u kala cadeeyey laakiin hidaayada addoommada qayb ay heleen qaybna ay waayeen waa maxay hidaayatu tawfiiq ilahay inuu xaqii waafajiyo qofka sidaas wey marka hidaayada wuxuu yidhi walhidaayata hidaayada alishaadu waa hanuunin wadalaalatu waa tusid oo xaqa la tuso taas waa midda caamka wa diduha waxaa ka soo horjeedaana alghawaayatu waa habow iyo wadalaalatu baadi waa isku midta lumid wey ilaa aqwami dariiq fiiri aqwam waa sifadii dariiqna waa mawsuufkii waa min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha sifadiyaa la idaafeyn kaasaa mawsuufkii loo idaafeeyey wuxuu ku yidhi qadama wuxuu hormariyey asifata sifadii wa aqwam cala almawsuufi mawsuufkiiyuu ka hormariyey oo dariiq ah wa adaafa sifadii u idaafeeyey ilayhi mawsuufkii muxuu saas u yeelay ricaayata ricaayatan ilaalin lisajci sargoynta uu ilaalina sargoynta hadalka sargoyntiisa sajciga waxaa la yidhahdaa xaashiyadu kugu sheega fiiri maxaa la yidhahda sajci tawaafuq اlfaasilatayn fi اlxarfi اlakiir labada faasilo xarafka ugu dambeya inay isku waafaqaan ka qowli calayhi الsalaatu wasalaam nabigu wuxuu yihi salى الlahu alay waslam subax kasta laba malaga ilaahay u xil saaraa dadka wax bixina iyo dadkan wax baxayn markaasaa malg wuxuu leeyahay maanta o dhan wuxuu ku hayaa allaahuma acdi munfiqan khalafan ilaahayow qofka xoolihiisa bixiya bedelsi malag kalena wuxuu halkaas la taagan yahay allaahuma acdi mumsikan talafan ilaahw midka maalka ku dheganoon baxayn ilaahu baaba siiyo dhaafsi marka fiiri munfiqan allahuma acdi munfiqan khalafan maxaa u dambeeya khalafan laam fa alif soo maaha faasila dameer fiiri waacdi mumsikan talafan laam fa alif soo maaha sajcigu waa saas sajcigu waa sidaas oo kaleeto xadiis kale uu keenay kaas bukhaari muslim xadiis kaleu keenay wa qaala acraabiyun wuxuu yidhi yidhi dahaba bibnihi asayl wiilaa waxa weeyaan wiil uu dhalayaa daad ku qaaday biyaa qaateen waadigiyaa qaaday markaasu allaahuma in kunta qad ablayta fainaka daalamaa qad caafayta uu yidhi ah. ilahay haddaad imtixaantay ah. oo adigu aada waxa weeyaan baabi'iday oo imtixaan weeye laysku imtixaanaya haddaad baabi'iday in badanaad baleeyo kahaydo aada caafiday marka fiiri allaahuma in kunta qad ablayta maxaa u dambeeya ye iyo ta soo maahan haddana fa inaka adiga daalama in badanaad qad caafayta ye iyo ta u dambayda intaas marka sajxigu waa saas waa tawaafuq اfaasilatayni fi اlxarfi اlakhiir labada faasilo inay isku waafaqaan xarafka ugu dambeeya marka sajcigu ilaalinayey saasuu sifadii u hormariyey mawsuufkiina mudaafu ilayhi uga dhigay walaslu asalku wuxuu ahaa ilaa dariiqin ilaahay dariiq inuu igu hanuuniyo dariiqaasoo aqwama toosnaan badan ey mustaqiimin toosan wa huwa dariiq toosan kinaayatun sarbeebid weeye can surcati lwusuuli gaaridda degdegteeda ayaa laga sarbeebaa ilalma'muuli shaygii la jeclaayoo la hididiishanayo la gaaro lianna alkhada qadka qadka almustaqiima toosan aqsaru waa ka gaabin gaabnaan badan yahay min alkhadi qadka almunxani ee qalloocan haddii waddadu lexleexato waddana ay toos tahay waddada toos ka ahaa gaaban oo haddaad fiiri maka iyo madiine dhexdooda marka hore waxaa la dhihi jiray شhan boqol oo kilomitr udhaxayn waa la lexleexa jiray hadda waxaa la sameye wada lera alkhadu sariic oon lexleexayn waa afar boqol iyo labaatan ir wax badanay ka gaabnaatay soo ma alkhadu sariica firi ah, markaad madiine ka soo baxayda firi afar boqol iyo labaatan meelaas ah, marka haddii wadadu ay toos tahay iyo wadada lexleexanaysa eh, shaqo iskumale leh shaqa iskuma leh marka waddada tooska si deg deg ah wax loogu gaara marka waddada toosan wuxuu ula jeedaa inuu shaygii uu doonayey oo ah fawaa'id aad u muhiim ah inuu gaaro si fududna ku gaaro saas weeye wadda hadda lagu logayna meeshan kuma taalo lagana hadli ma wاlأصل wuxuu aha ilaa dariiqin aqwama ey mustaqiimi wadda toosan wa huwa mustaqiimkuna kinaayatun sarbeeb wey kinaayada isagaa hoos xaashiyada kugu sheegaa lafdun uطliqa wa uriida laasimu macnaha waa lafdi la iطlaaqay laakiin macnihiisa waxa ka dhalanaya loo jeeda waxa ka dhalanaya ayaa loo jeeda markaasuu yidhi wa huwa mustaqiimku kinaayatun wuxuu sarbeeb ka yahay can surcati اlwusuuli gaaridda degdegteeda ila lma'muuli shaygii la hididiishanayo la jeclaa la gaaro lianna alkhada qadka qadka almustaqiima toosan aqsaru asagaa ka gaabni badan min alkhadi lmunxani qadka oo qalloocan bimanihi ilaahi weynaa waxaan weydiisanaa nimcayntiisa inuu igu hanuuniyo bimanihi ey incaamihi nimcayntiisa maniga laba macnaa loo isticmaala asaga kuu sharaxa wa yuطlaqu lmanu hadda hal macnuu kutusay soo maha oo ah incaam macno kaluu kutusaa wa yuطlaqu lmanu maniga waxaa lagu iطlaaqa oo loo isticmaalaa calىa tacdaadi nicami nicmooyinka la tirtirintooda waxaas wanigi ku siiyey waxaasna wanigii ku siiyey waxaasna wanigi ku siiyey saas waa la yidhahda maniyaa la yidhahda ya ayuha اladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani wاlأdaa ta sadaqada aad bixideen dadka ugu abaal sheeganina oo sheeg sheegid ha ku baabi'inina marka mani kaas waa la yidhahda mani incaamkana waa la yidhahda almanaan aba ilaahay ka mid a allahuma badiica samaawaati ard ya eh, allahuma eh, almanaan aa ah, ku jirta weliba ismullahi acdamka ducadii uu ku jiray ah, almanaan waa alincaan midka nimcaynta badan wey ah, midka nimcaynta badan wey marka hadda bimanihi incaamihi ula jeeda wa yuطlaqu lmana waxaa kaloo lagu iطlaaqaa calaa tacdaadi nicam nicmooyinka la tiridooda tacdaad iyo tacdiid labada waa saxiix hadeerayba noogu jibaan casharka labadiiba labadaba waa la isticmaalaa calىa tacdaadi nicami nicmooyinka la tirtirintooda nicmooyinka asaadirati ka soo fulay min ashaksi qofka ilaa kayrihi kayrkiisa xaggiisana u soo fulay ka qowli sida inuu yidhaahdo facaltu waa sameeyey maca fulanin kada shaygaas waa u sameeyey wa kada shaygaas waa u sameeyey ah, taas mani waa la yidhahdaa wuxuu ku yidhi marka wa tacdiidu nicami nicmooyinka la tirtirintooda minallaahi alle xaggiisa xaal uu ka ahday tirintu tacaala ilaa wuu sareeyaahe madxun ammaan wey ilahay waa ku ammaanan yahay ah, maxaa yeelay nimcadaas waxay nagu xambaaraydaa inaan ku shukrino ah. wa min alinsaani insaanka xaggiisa xaal ay ka ahaatay tirtirintuna damun ceebayn wey waa ceeb qofka waaad u qabatay ah, waxaad u qabatay inaad sheeg waaba sunba Ah, sun wey qofku xataa waa ku xanuunsana qofka aad wanaagga u gasha hadaa tira halkaas waana kuu gale maalintii halkaas waana ku siiyey ah, nin martiyaa waxa yidhahdeen nin kusoo hoyday markaasuu ri u qalay waa ri reer baadiya ninkii reer magaalo iska magaaladii ku laabtay magaaladii ugu yimaada bal waran mkaas reerkaal kuu degan ya mkaasu berrin ma xasuusataa aan rida kuugu qali jiray ha berrinkiibaan deganna hadduusan xataa deganin waa inuu sheegen waxuu leeyahay haye reerkii bal ka waran markaasuu leeya beri ma xasuustaa waa aan ri kuugu qalay kaas marka la joogo alkaa koonfure meel ugu aadan halkaasaan degan waa inuu horta ridii waagi dambu inta yaabay uu markuu yimiduu ri suuqa ka soo gatay markaasuu inta qalayo iyadoo dhammaysa ugel hor ridan wax miyay ka maqan yihin ha mar dambe ima dhihi kareyso meesha aan rida kuugu qalay iyado aan harayn markaa dadka Ah, sheeg sheegidu marka qofka wixii aad siday inaad sheeg sheegta ammaan maaha waa ceeb w adiga laakin ilaahay inuu sheeg sheega ammaan wey ah, sababtoo ah maxay nagu xambaaraysaa inaan ilaahay ku shukrino ah, oon ilaahay anan ka abaal ka dhicin ila ilahay annagaa mar walba u baahane laakiin qofkaan maalin aad wax siido maalin walba adiga kuma baahan addoon ilaahay wey qof soo ma jeedid wuu ku yidhi wa tacdiidu nicami nicmooyinka la tirtirintoodu min allahi alla xaggiisa xaalow ka ahday tirtirintu madxun ammaan weeye tacaala ilaa wuu sarreeyaahe wa min alinsaani qofka xaggiisa xaalu ka ahdayn damun ceebayn weeye wa min balaaqaati zamaqshari zamaqshari balaaqaadkiisa waxaa ka mid a balaaqaadkiisa waxaa loola jeedaa min alkalaami aladii ishtamala cala albalaaqa hadal oo fasaaxa kulufsaday hadal khatar ah uu leeyay ah, balaaqaatu zamaqshari la yidhaahdo oo waxa weeyaan wada bariiq ah ilaa dee xagga balaaqada cajaa'ibu ku lahaa waxa weeyaan zamaqshari balaaqada xaggeeda cajaa'ibu ku lahaa tafsiirkiisuna kuwa ugu qatarsan xagga tafaasiirta balaaqadu ka midi laakiin fasaaxadiisana wuxuu u adeegsadaa caqiidadiisa ictisaaligaa inuu tartiib waxa weeyaan qofka ugu duro si isagoon dareemin inuu tartiib xididka ka geliyo u adeegsadaa fasaaxadiisa marka culammadu waxay dhahdaan qofkaan asagu aad raasik ku ahayn caqiidada ahlusunnaha ha iska ilaaliyo iska daayo kama faa'iidaysan karo laakiin qofkii raasik ku ah caqiidada ahlusunnaha tafsiirkiisa waa laga faa'idaystaa alkashafa la yidhahda balaaqaadkiisa macnaha kalaamkiisa oo baliiq ahoo balaaqada xambaarsan waxaa ka mid a ah. wa min balaaqaati zamaqshari waxaa ka mid a ah, dacmu اlaalaa'i axlaa min almani wa huwa amaru min alaalaa'i cinda almani uu yidhi wuxuu yidhi dacmu laalaa'i nimcooyinka dhadhamintoodu axlaa waa ka macaan badan yahay min almani malab cireebka manigu waa malabkii ilaahay reer banu israiil usoo daadi jiray oo samada uga soo daadi jiray nicamka ah. nicamka markaad cunaydo oo edhaminayso malab cireedu waa ka macaanyihi dacmulaalaa'i nimcooyinka dhedhamintoodu axlaa waa ka macaan badan yahay min almani malab cireedka wa huwa dacmulaalaa dacmigii ah. wa huwa dacmigii amaru waa ka xaraar badan yahi oo ka qaraar yahay min alaalaa'i geedka qaradameerka cinda almani abaal sheegashada agteed haddii lagugu abaal sheegto qara dameer waa ka xalaabay xaa ku cunsiyaad leedahay yaa iga soo saara xanuunaa kugu qabanaya marka fiiri bal hadalkiisa cajaa'ibdiisa alaalaada hore waa nicamka aalaaga dambena waxa weya waa geed magaciisa maniga hore waa malab cireed maniga dambena waa tacdaadu nicam shay iskuma le labada alfaadu waana isku alfaad isku macaanina maha fiiri isku macaanina maaha ir mm-hmm. fasaaxadiisa wuxuu ku yidhi shiikaa kuu sharxa araada wuxuu ula jeedaa bilaalaai alula annicam wa bihaaniyati midda labaadna ashajara geeda almura ee xaraarka ah wa araada bilmani اlawal maniga hore wuxuu ula jeedaa almadkuura lagu sheegay almadkuura kii lagu sheeguu ula jeedaa fii qowlihi tacaala almana wasalwa ah, malab cireedkii iyo shimbirihii oo burburna wbihani maniga dambena wuxuu la jeedaa tacdiida nicam nicamka in lagu qofka loogu abaal sheegtoo la tiriyo wa karamihi ilaahay karamkiisa iyo deeqdiisa ey juudihi ilaahay deeqdiisa yuqaalu cala allahi ilahay waxaa la yidhahdaa tacaala waa sareeya kariim aa la yidhahda magacaasaa lagu magacaabaa walaa yuqaalu lama yidhahda sakiyun ilahay waa saki lama yidhahda maxaa loo dhihi waaye laba arrimooday mid tahay uu yidhi ima licadami lwuruudi soo aroorid la-aanta magacaasu kitaabkii sunnada kuma saas in la iskaga waa dhici karta wy wa imaa lilishcaari inuu dareensiinayo bijawaasi shuxi baqiiltinima inay ku bannaanta waxaa kaloo dhici karta in laiskaga daayey haddii la yidhaahdo saki shaksi bukli inuu ku bannaan yahay ayuu tusaa marka labada hadal waxay ku kala dhisan yihiin hadalka hore oo ah sababta laiskaga daayo waxay tahay ma soo aroorin waxay ku dhisan tahay asmaa ullaahi tawqiifiya asmaada alle nasay ku xihanta si kale ilahay magac looguma sheegi karo waana sida raajixa qowlka dambena wuxuu ku dhisan yahay asnaadu tawqiifi maahan laakiin isimka shardi waxa ah wax nuqsaana inuusan sina u aqbalin wejina wa inuusan nuqsaan ku aqbalin isim kastoo tacdiim tusaa nuqsaanna aan sina ku aqbalin waa la dhihi karaa saasuu ku dhisan yahay midka dambena wayanxasiru wuxuu ku yidhi yanxasiru iyo tanxasiru labaduba banaan yanxasiru hadii la idhaha faacilka musanafka wey kitaabka la alifay marka almusanafu dhe ama alkitaabu dhe ah, labada midbaa rabto dhe wa yanxasiru yuqra'u waxaa la akriyaa bitaxtaaniya ya oo hoos laba dhibcood ku leh calaa iraadati lmusanaf markaas waxaa faacilkii yanxasiru ah musanafka aw ilkitaab ah, waxaa loo jeedaa musanaf calaa iraadati lmusanaf musanafaa loo jeedaa awilkitaab kitaab loola jeeda macnaha faacilku markaas waa musanafka ama waa kitaabka oo isku mide wa bilfawqaaniya ta oo kor laba dhibcood ku waa la akriyay tanxasiro calaa iraadat alfawaa'id fawaa'idda loo jeeda markaas fawaaiddiya faacila wa tanxasiru fawaa'iddii waxay ku koobmihu noqona calaa iraadat alfawaa'id markaas fawaa'id ayaa loo jeeda aljaliilatu weyn aw ilmuqadama loola jeedaa muqadimada fii arbacati abwaabin wuxuu ku yidhi min xasri اlkuli fii ajzaa'i marka la yidhaahdo afar baab ayay ku koobmeen waa min xasri kulli kulligii la koobidiisa fii ajza'i lagu koobay halkaas muxuu ula jeedaa waa hadal mandiqi ah imtixaan ah wuxuu ku yidhi waxaa jira wax la yidhaahdo manaadiqadu waxay sheegaan waxa la yidhaahdo qismaة اlkuliyi ilaa juز'iyaatihi wa qismaة اlkuli ilaa ajزa'ihi fiiriya xaashiyada hoose kawaakibkay ku taallaa hoos fiiriya ma ujeeda fii bayaani macnaa qowlihim qismat kuliyi ilaa jusiyaati wa qismat lkuli ilaa ajsaai ma ujeeda wuxuu ku yidhi fiiri waa sidaan qismat lkuliyi ilaa jusiyaatihi iyo wa qismat lkuli ilaa ajsaaihi wa xaasiluhu hadalkaas xaasilkiisa ana macnaa qowlihim ay yihahdaan qismat lkuli ilaa ajsaaihi markay yidhaahdaan ana maahiyat almaqsuumi shayga la qaybina xaqiiqadiisa laa tuujadu la heli maa ilaa biwujuudi jamiici aqsaamihi aqsaamtiisoo dhan in la helo maahane la heli maa marka lagu yidhaha qismat اlkuli ilaa ajzaa'ihi haddii la yidhaahdo shayga la qaybinaa xaqiiqadiisa la heli maa ilaa aqsaamtoo dhan la helo waa saas midda koobaad o falmusanafu marka kii la sanifay awilkitaabu kitaabka awilfawaa'id اljaliila aw muqadama midaa rabtadhe waa isku mide laa yuujadu la heli maa o laa tuujadu la heli maa ilaa ya iyo ta labada lagu bilaabo kara waa ogeed yuujadu haddaan idhahna halkaad u celayna maayo faacilka kitaab ama sama tuujaduna fawaaidii laa yuujadu o laa tuujadu la heli maa ilaa biwujuudi jamiici aqsaami aqsaamtiisoo dhan in la helo maahane wahiyo aqsaamtuna alarbacatu waa afarta alabwaabu baabyaalka wa macnaa qowlihim laakiin qowlkooda macnihiisa markay leeyihiin qismat اlkuliyi ilaa jus'iyaatihi ana maahiyata almaqsuumi shayga la qaybina xaqiiqadiisa qad tuujadu in la helaa dhici karta min jamiici aqsaami aqsaamtiisoo dhan taas waa dhici kartaa waqad tuujadu in la helaana waa dhici kartaa min bacdiha gobol ka mida fayasixu waa ansaxa marka iطlaaqu ismi اlmaqsuumi kan la qaybinayo magaciisa in lagu iطlaaqo calىa kuli waaxidin mid kasta min aqsaami ka mid mid kasta oo aqsaamta ka mid ah waa lagu iطlaaqi karaa waxa weeyaan magacii guud oo la qaybinaaye hadalku intaan ma kawaakibka waa ka dheeraa misaallo fiicanaana ku yaala kawaakibka calaa kuli xaal midkaanu waa min xasri اkuli fii ajzaa'ihi saas darteeda ma la heli karo shayga la qaybinayo oo ah arbacatu abwaabkii ama fawaa'iddii ma la heli karo ilaa afarta baab la helo fawaa'idii oo dhan lama heli karo ilaa afarta baab la wada helo fawaa'idii lama heli karo ilaa afarta baab la helo marka waxay noqonaydaa waa min qismati اlkuli ilaa ajzaa'ihi laa min qismati اlkuliyi ilaa juز'iyaatihi maaha sababtoo a fawaa'idda lama wada heli karo ilaa afarta baab la helo wahiya afarta baabu kuu sheegaya wahiya afarta baab aljumlatu wa axkaamuha wey ko wاljaaru wاlmajruuru labo wataqsiimu wa watafsiru kalimaati aad u faa'iido badan wa tafsiru kalimaat kelimooyin in la fasiro saddex walishaaratu in la ishaaro ilaa cibaaraatin tacbiiryaal muxararatin oo la tifaftiray afartaas wey jumlooyinka iyo jumlada iyo axkaamteeda u horeeya jaar majruurkaa ku xiga kelimooyin tafsiirkooda ku xiga waxaa ku xiga cibaaraat muxarara in la ishaaro wasatamuru bika waa ku soo mari doontaa haadihi abwaabu abwaabtaanu baaban baaban xaalo ay tahay baabbaab ay kuu soo mari doontaa in sha allah wallahu subxana wa tacala aclam sal allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed